بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo saddex iyo afartan sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa alasmaa almawsuula gebi ahaan inay u baahan yihiin silo iyo caa'id silo iyo caa'id ayay asmaada mawsuuladu gebi ahaantoodba u baahan yihiin wa taftaqiru waxay u baahan yihiin almawsuulaatu mawsuulaadkii aan soo dhigannay kulluhaa gebi ahaantood ilaa silatin silo muta'akhiratin canhaa ka dambaysa wa caa'idin iyo caa'id labadaa ayay u baahan yihiin ismiga mawsuul silo iyo caa'id ayuu u baahnaanayaa silada waxaan soo tilmaanay inay saddex qaybood tahay ama laba qaybood inay tahay waa jumlo amaa shibhuljumlo ama asifa asariixa saddexdaa ayaa la laysku yidhaahdaa silo waa jumlo ama shibhuljumlo ama asifa asariixa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen asifa asariixa ha lagu daro uun shibhuljumlaha oo laba qaybood uun ha la yidhaahdo jumlo iyo shibhuljumlo labadaasunbuu ismiga mawsuul u baahan yahay haddaba mawsuulku labuu u qaybsamaa mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya mawsuulkan hadda aynu ka warbixinaynaa waa mawsuulka ismiga ah mawsuulka ismigaa siliya caa'id ah u baahda mawsuulka xarfiga ah kitaabka ruuxul ruuxulicraabka ayaynu ku soo marnay shan erey oo ka tirsan isagu caa'id uma baahne ee silo qura ayuu u baahdaa waa almawsuul alxarfi siluun buu u baahdaa ee caa'iduma baahdo siladu shuruuday leedahay ilaa sagaal shardi ayaa shayga silada noqonaya loo shardiyaa shay kastiba silo noqon maayo shayga silada noqonaya ilaa sagaal shardi baa loo shardinaya waxaa dhici kara caa'idku inuu juz'u silo noqdo silada qayb ka tirsan inuu noqdo ayaa laga yaabaa waxaa kaloo dhici kara caa'idku inuu khaarijun can isila noqdo iyadana waa way dhici kartaa inuu caa'idku noqdo khaarij can sila iyo inuu caa'idku noqdo juzu sila labadaba way dhici kartaa waxaan uga jeednaa markaan ku leeyahay ismiga mawsuul silo iyo caa'id buu u baahdaa siladan iyo caa'idkani caa'idku wax silada ka madax bannaan markasta hamoodin mararka qaar buu silada qayb ka mida isagoo ah oo siladii ka tirsan haddana ayuu caa'id noqonaya tusaale ahaan waxaan idhi jaaa aladii shatamaka ama jaaa aladii akramaka ismiga mawsuul waa alladii waa qaybtii naska aynu soo nidhi akrama waa ficil maadi oo miimka ku jooga faacilka akrami waa huwa huwa waa faacilkii akramaka kaafka ku jira waa mafcuulkii haddaba jaaa aladii akramaka markaan idhaa jaaa aladii akramaka markaan idhaa siladii waa ayo bal hadda siladii hela jaaa aladii akramaka siladii hela akramo oo ficila iyo faacilkeega qarsoonee huwa ah ficilkaa iyo faacilkaasaa jumlo ah oo silo noqonaya haddaba huwadaasi mayna isla iyadu caa'id haddana ahayn kolkaa huwadii laba darbay ka cabbaysaa meel caa'id bay tahay keligeed meelna juz-u silo weey silada qayb ka tirsan weeye kolka caa'idku waxaa la yidhaha mar juz-u siluu noqonaya silada qayb ka tirsan buu noqonaya marna khaarij canisila buu noqonayaoo waxyaabaha e, e, fadlada ah sida mafcuulinbihiga oo kale jaar iyo majruurka oo kale waa khaarij canisila jumlada khaarij bay ka yihiin mutacallaq bay u yihiin oo jumlada way ku xidhan yihiinuun waxaa laga yaabaa inaan idhaa jaaa aladii akramanii jaaa aladii akramanii abuu ibnihi bal hadda u fiirso ama abuuhu badhe jaaa aladii akramanii abuuhu haddaan idhaa jaaa aladii akramanii abuuhu siladii waa tee hadda jaaa aladii akramanii abuuhu yaa sila ah ismiga mawsuul waa alladii yaa sila u ah akrama oo ficil maadiya iyo abka oo faacil ah ficilkaa iyo faacilkaa ayaa sila ah mudaafun ilayhigu caa'idkii mee haddaba caa'idkii muxuu noqonayaa abuuhu ha'da ku jirta oo mudaafun ilayhi xisaaban ayaa caa'id ah caa'idkaa loo qiimayn maayo inuu jumlada yahay dee rukni ka mid ah oo jumladii lagama maarmaan ay u noqonayso waxaynu nidhi jumladu waxay u baahataa silo iyo caa'id siladu ilaa sagaal shardi bay leedahay baynu tilmaanay caa'idkuna waxaa dhici kara horta waa damiir damiirkaasi waxa shuruuduu leeyahayoo kow waa inuu waafaqo ismiga mawsuul labnimada iyo dhadignimadaba iyo mufradnimada iyo tasniiyada iyo jamaca hadduu ismiga mawsuul alladii yahay caa'idku humma noqon karaa hum ismiga mawsuul hadduu alladii yahay caaidku hum ma noqon karaa hum caaidku hiya ma noqon karaa caaidku haa ma noqon karaa yaa hum weeyaan hadda ismiga ismiga mawsul hadduu maxay noqdo ismiga mawsul hadduu yahay caaidku waa hu ama huwa eg wax nin ku dhacaya uun waa inuu mufradnimada iyo labnimadaba caaidku ismiga mawsuulu ku waafaqa hadduu ismiga mawsul allati noqdo allati caaidku muxuu noqonayaa hiya buu noqon ama haa buu noqon waa isku mid hiya iyo haa maxalka damiirka uunbaa kala duwan laakiin waxaan ognahay culimo in caa'idku uu ismiga mawsuul waafaqayo hadday tahay xagga mufradnimada iyo hadday tahay xagga musananimada iyo hadday tahay xagga jamacnimada iyo hadday tahay xagga labnimada iyo hadday tahay xagga dhadignimadaba waa inuu caa'idku ismiga mawsuul waafaqaa siladana shuruuddeedaa sagaalka ah mid ka mida ayuu sheekhu taabtayoo mutaakhira buu yidhi mutaakhira siladu waa inay ka dambayso ismiga mawsuul kama hormari karto haddaan idhaahdo sa'alanii daalibun su'aalan fa ajaaba aladii callamtuhu sagiiran eeg sa'alanii daalibun su'aalan arday baa su'aalii weydiiyey fa ajaaba aladii callamtuhu sagiiran kii aan waxbaray markuu yaraa ayaa u jawaabay faajaaba alladiida ismiga mawsuul ah sa'alanii aalibun siladeeda maka dhiga sa'alanii aalibun su'aalan faajaaba aladi alladii siladiisa sa'alaniida hore maka dhiga maya waa mamnuuc maxaa diiday siladu muta'akhira inay tahay baa shardiga muta'akhira siladu ayay ka dambaysaa ismiga mawsuul ayay ka dambaysaa kama hormari karto ismiga mawsuul haddaba talow silada iyo caa'idka waxa u baahani ilan ismiga mawsuulla baynu usoo qaybinnay nas iyo mushtarag baynu soo nidhi labaduba miyay u wada baahan yihiin mise qayb ka mid u baahan labaduba way u wada baahan yihiin wa taftaqiru way u baahan tahay almawsuulaatu mawsuulaadkii kulluhaa gebi ahaantoodba kulluhaa maxaan uga jeedaa gebi ahaan ama ha ahaado mawsuulku kii naska ahaa ama ha ahaado mawsuulku kii mushtaragga ahaa ilaa silatin silo ayuu u baahan silo ayuu u baahanayaa shuruuday leedahay silada oo muta'akhiratin dambaysa canhaa mawsuulaadka ka dambaysa siladu waa inay ka dambayso ismiga mawsuul wa caa'idin iyo caa'id bay u baahnaan caa'id oo damiir ah ayay isna u baahanaysaa siladii haynooga warbixiyo maxaa silo la yidhaahdaa ereyga sili'ihi waa masder ficilka wasala'a uu leeyahay wasala wasala wuu xidhiidhiyey ayaa laba masder ku yimaada xidhiidhinta ayaa mar wasli la wasli marna xidhiidhinta waxaa la yidhaha sidaynu ognahay silatan haddaan aragno wisaalna wisaalku isagu wasalo kama imane waa salabu isagu ka yimid oo jaahada sida jihaad loo yidhaah ama saabaqa sibaaq loo yidhaah ama naadaa nidaa'an loo yidhaah ama jaarasa jinaasan loo yidhaah ayaa waasala wisaalan loo yidhaahdaa wisaalkan soonka in lagu sameeyo la diiday wasalaha moodin inuu ka yimid waasala buu isagu ka yimid oo ficilka ayaa rubaaci ahaa faacala ah haddaba siladu waa masder wasale ka yimid weeyaan oo fa'diisii la xadfay bal culimo inkastay su'aal gardarro tahay aan ogaada ragga sarfigooga eh ereyga sila ayaa wasankiisa sheegaya silo sila yaa wasankiisa sheegaya kuwii sarfiga loo dhigay me haye eh, xamsa halkaa gacanta ka taagaya nacam jazaaka allah khayr waa cilatan fa'dii baa maqan eeg silatan waa cilatan fa'dii baa maqan waayo wasala xarafka koobaad baa fa loodhan jiro wow buu ahaa wowgii meesha ma joogo wasala silatan markaynu nidhaa wasilatu siladu imaa jumlatun jumlo inay tahay siladu inay jumlo noqoto ama ha ahaato jumladu ismiyo ama ha ahaato jumladu ficliyo wasilatu siladu imaa jumlatun jumlo inay tahay ow shibhuhaa ama shibhuljumlo inay tahay faljumlatu jumladii maa tarakaba waa ka iskaga taga min ficlin wa faacilin ficil iyo faacil jumladu maxay ka kooban tahay ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ibu faacil naxwu jaaa aladii kii ayaa yimid qaama abuuhu aabbihii uu kacay ismiga mawsuul soo tuura halkaa jaaa aladii qaama abuuhu ismiga mawsuul soo tuura waa aladii siladiisana sheega qaama abuuhu ma jumla mise waa shibhuljumlo waa shibhuljumlo mise waa jumlo waa jumlo maye shibhuljumlo maaha waa jumlo weeyi ma ficliya mise waa ismiyo waa ficliyo wey qaama abuu waa ficliyo faacil aa'idkiina muxuu noqonayaa abuuhu hada ku jirta haadaasi maxay ecraaban tahay ma fi maxali rafcin ba mise waa fii maxali nasbin mise waa fii maxali jarin waa fii maxali jarin ilayhi jaaa ladii kii ayaa yimid qaama abuuhu aabbihii kacay haddaba culima siladu shardi buu sheekhu soo sheegay inay ismiga mawsuul ka dambayso hadda shardigii ma la hayaa siladu ismiga mawsuul ma ka dambaysaa mee siladii qaama abuuhu aho ismigii mawsuulna alladii miyayna qaama abuuhu dembaynin shardigii way wadataa waxaa kaloo loo baahan yahay siladu inay tahay qofka mukhaadabka ihi wuxuu garanayo ilaa fii maqaami tahwiil wa fii maqaami tafkhiim labadaa maqaam mooyaane silada waxa loo yaqaanaa waa inuu garanayo qofkan mukhaadabka ee lala hadlaya haddaan jaaa ladii idhaa qaama abuuhu taagnidan aabbakicidda waa inaad marka hore taqaanay aabba kicidda waa ina taqaanay waayo markaan idha kiibaa yimid kaasaan doonayaa inaan ku baro siladu waxay ku baraysaa kaa waxa lagugu bari karaayo qura dee waxa taqaan waxaadan aqoonin miyaa lagugu bari jaaa ladii qaama abuuhu waa inaad horay u taqaanay qaama abuuhudan inuu ninkan aabbihii taagan yahay waa inaad taqaanay markaasaa jaaa ladii marka la yidhaah eed ninkii garan weydo ayaa tilmaana taqaana lagugu bari markaasaa lagu odhan akraamaka amsi kii shalay ku maamuusay maadan garanaynin markaasaad odhanaysaa ha waan gartay haddaan gartay baad odhanaysaa akramaka amsi ilan waad garanaysaa maamuusidii shalay lagu maamusaye wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboodiisa ama ballantiisaba alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboodiisa ama ballanqaadkiisa ismiga mawsuul ee aayaddaa ku jiraa waa kee waa alladii siladiina maxay noqonaysaa sadaqanaa wacdahu caa'idkiina muxuu noqonayaa waa ha'da wacdahu ku jirta ee mudaafun ilayhiga ah siladu shardigii ma sidataa shardiga siladu muxuu ahaa shardiga siladu muxuu ahaa inay ka dambaysa ma ka dambaysaa hadda alladii sadaqanaa wacdah way ka dambaysaa jumladu ficil iyo faacil bay ka koobnaanaysaa buu inidhi waa kaasoo kale sheekha waxaynu leenahay halkaa wuxuu ka aamusay ficil iyo naa'ibu faacil bay ka koobnaataaye inuu sheego ayay ahayd laakiin ma sheegin nasiibka inay ficil iyo naa'ibu faacilna ka koobnaanayso ow min mubtada'in mubtada ayay ka koobnaani jumladu iyo wa khabarin khabar jumladii mubtada iyo khabar bay haddana ka koobnaani mubtadiya khabar naxu jaaa ladii kii ayaa yimid abuuhu aabbihii qaa'imun uu taagnaa away ismiga mawsuul halkaa jaaa aladii abuuhu qaa'imun markaan idhaha ismigii mawsuul mee waa aladii waa fii maxalli rafcin faacil ismigaa mawsuul siladiisiina mee waa abuuhu qaa'imun waa jumla ismiya oo mubtadiya khabara abuuh waa mubtade qaa'imunna waa mubtadaha khabarkiisii caa'idkuna waa damiirka mudaafunileyhiga ah ee mubtadaha la socda abuhu shardigii jumlada waa la hayaa silada shardigeegii waa la hayaa wuxuna ahaa inuu siladu ay ka dambayso ismiga mawsuul hadda ismigaa mawsuul muxuu icraaban yahay jaaa ladiiah ma fii maxalli nasbin mafcuulin bihi ba mise waa fii maxalli jarin mise waa fii maxalli rafcin maxaan idhaahdaa fii maxalli hee fii maxalli rafcin naa'ibu faacil mise faacil waa fii maxalli rafcin faacil wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi alle qowlkiisa oo kaleba weeyi alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin alladii waa ismigii mawsuul fii maxalli jarin buu icraaban yahay waa sifo waxaa laga sifaynayaa annaba cama ya'aluun maxay iska su'aalayaan can innaba'i alcadiim warka weyn maxay iska weydiinayaan alladii naba'a oo ama alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuun ay isku khilaafsan yihiin alladii waa ismi mawsuul alladii waa ismi mawsuul humna waa mubtade mukhtalifuunana waa mubtadaha khabarkiisii jumladaa ismiyada ah ayaa silo la odhanayaa silada shardigeegiina waa la hayaa inay siladu ka dambayso ismiga mawsuul buuna ahaa caa'idkiina waa ayo culimo alladii hum fiihi mukhtalifuun hum ma idhaahdaa caa'idkii waa hum ma idhaahdaa may waa khalad in hum la yidhah waayo ismiga mawsuul waa alladiio nin buu ku dhacayaa humtuna jamac raga bay ku dhacaysaa waa inay iswaafaqaan baynu shardi ka dhignay maxaa iswaafaqayey eeg ismiga mawsuul iyo aa'idku inay labnimo isku waafaqaan mufradnimo isku waafaqaan hadaba alladii waa ismi mawsuul caa'idkiisu waa fiihi damiirka ku jira fiihi sawha kuma jirto ha'da fiihi ku jirta ayaa caa'id ah laakiin hum hamoodina inuu caa'idkii yahay wa shibhuljumlati shibhuljumluhuna alaaatu ashyaa'a saddex shay ayuu noqonayaa marka shibhuljumlaha culima aynu ka hadlayno waa saddex shay shibhuljumluhu waa darafka iyo jaar iyo majruurka iyo asif asifa asariixa wa shibhuljumlati jumlada ka shabahay halaathatu ashyaa'a saddex shay weeye axaduhaa midkood addarfu waa darafkii naxwu jaa'anii waxa isoo gaadhay alladii kii cindaka adiga agtaada ku sugnaaday haddaba darafkani markuu silo noqonayo waxa la shardiyaa inuu taam yahay taamka macnihiisuna waxa weeye marka sidaa darafka loo maqlo in mutacalaqiisa la garanayo halkuu ku xidhan yahay in la garanayo jaa'anii waxa isoo gaadhay alladii kii ayaa isoo gaadhay cindaka agtaada ku sugnaa ismiga mawsuul waa alladii siladuna waa darafka cindaka ah ama darafka cindaka wuxuu ku tacalluqayo ayaa sila ah caa'idkuna waa damiir mutacallaqa cindaka ku qarsoon wa qowlihi tacaalaa iyo alle qowlkiisa ismigaa mawsuul mawsuulee tilmaamaynay wada nas uunbuu ahaa isagoo mushtaragaa loo baahan yahay ismi mawsuul mushtaraga sow man iyo maa iyo maahayn isagoo mushtaragana waa kan wa qowlihi tacaalaa iyo alle qowlkii maaka cindakum agtiinna ku sugnaaday yanfadu wuu dhammaanayaa war waxaad haysatiin wuu dhammaanayaa aqoon haddaad leedahay way kaa dhammaan hanti haddaad leedahay way kaa dhammaan qurux haddaad leedahay way kaa dhammaan magac haddaad leedahay wuu kaa dhammaan ubad haddaad leedahay iyo oori way kaa dhammaanayaan maa cindakum waxa agtiinna ihi yanfadu wuu dhammaanayaa waxba ha isku hadlaynin waxaanad haysatiin waa kii dhammaadee wamaa cinda allaah wamaa ka cinda allaahi alle agtiisa ahaaday baaqinkaas ayaa baaqiya oo kuu joogi doona haddaba labada maa labaduba waa ismi mawsuul siladu waa labada darafee cindakum iyo cinda allaahi labada daraf baa sila ah darafka iyo jaariya majruurku waxay waajib ugu tacalluqaan istaqarra istaqarra meesha ka xadfan markaan idhaha maaka cindakum agtiinna ku sugnaaday ku sugnaaday istaqaraan macnaynaya ka istaqara ku sugnaaday huwa isagu cindakum agtiinna ku sugnaaday hada waxaa la og yahay caa'idku ficilka istaqara ah ee waajibka loo xadfay faacilkiisii ayuu noqonayaa wa maaka cinda allaahi ilaahay agtiisa ku sugnaaday baaqin isagaa baaqi idiin ahaanaya waxa ilaahay agtiisa yaalla unbaa baaqi idiina wa ka aaniga ah labaadna aljaaru waalmajruur waa jaar iyo majruur qaybta haaniga ah haddaynu rabno ee dee shibhuljumlaha ilayn saddex baynu ka dhignaye koobaadku waa daraf baynu nidhi labaadkuna waa aljaaru waalmajruur jaarka iyo majruurka ayaa labaadka ah sida jaa'a ladii kiibaa yimid fi daari daarta ku sugnaa halkaa jaa'a ladii istaqarra fi daari istaqara ayuu ku tacalluqayaa ereyga fi daari jaariya majruurkiihi xaqiiqa ahaan haddaba jaariya majruurku siladaba ma ahee siladu waa halku ku tacalluqayo oo istaqarro oo ficilo iyo faacilkiisa qarsoon waajibna waa loo xadfaa toddobada mas'alayna ku jiraan ee jaariya majruurka mutacallaqiisa waajibka loo jaro jaa'a waxaa yimid alladii kii fi daari daarta ku dhex sugnaa alladii waa ismi mawsuul fidaarina wuxuu ku tacalluqayaa istaqarra ficil maadiya caa'idkuna waa istaqarrada ficilka maadiga ah faacilkiisa ayaa caa'ida oo huwa ah wa qowlihi tacaalaa alla qowlkii dhulka ayuu ilaahay tilmaamay markay qiyaamadu dhacayso wa alqat waxay soo tuurtay arladii maaki fiihaa gudaheega ku jiray dhulkani wuu ma tagi doonaa waxa gudihiisa ku jira ayuu dusha soo marsan doonaa wa alqat maa fiihaa haddaba maadaasi waa ismi mawsuul waxayna icraaban tahay mafcuulun bihi waa fii maxalli nasbin fiihaa jaar iyo majruurka ayaa ku tacalluqaya sila xadfan ficil xadfan oo istaqara ah ficilkaa faacilkiisuna aa'idkii maa buu noqoni laakiin hamoodin fiihaadan haadani inay maada ku dhacayso haadani wax caa'idkii maaha haadani dhulkay ku dhacaysaa haadaasi dhulka ayay ku dhiciyo waida alardu muddat ayaa ardaa meeshan ka horraysay waida alardu muddat alardu baa meesha la garanayaa haddaba darafka iyo jaar iyo majruurku maxay ku tacalluqaan wa yatacallaqu waxuu ku tacalluqayaa addarfu darafka iyo waljaaru waalmajruur jaar iyo majruurkuba idaa waqacaa marka ay dhacaan silatan silo markay dhacaan bificlin ficil buu ku tacalluqayaa bificlin ficil ay u dhacaan ha odhan bificlin ay u dhacaan ha odhanin bificlin bay ku tacalluqayaan dheh yatacallaqudii or bificlin taasi ku tacalluqaya wayatacallaqu wuxuu ku tacalluqi addarfu darafka iyo waljaaru walmajruur jaar iyo majruurku idaa waqacaa markay dhacaan silatan markay dhacaan bificlin buu ku tacalluqi ficilka oo maxduufin la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay taqdiiruhu soo qadaridiisuna istaqara weey ficilka istaqara'a caa'idkuna waa istaqara faacilkeega wa haaliuka saddexaad ee sidee u saddexaad shibhuljumlaha ayaynu saddex ka dhignay waa kii saddexaad haddabee shibhuljumlaha ahaa ka koobaad waxaynu nidhi waa daraf ka labaadna waxaynu nidhi waa jaariya majruur ka saddexaadna waa kan hadda aynu marayno wahaaliska saddexaad asifatu waa sifada asariixatu sariixa ah ee sifanimadeedu ay caddahay waalmuraadu bihaa waxaa looga jeedaa ismulfaacili ismi faacil iyo wasmulmafcuuli ismi mafcuul ismi faacil iyo ismi mafcuul baa looga jeedaa wa takhtasu waxay ku khaas noqon bilalifi wallaam alif iyo laam ayay ku khaas noqon ama al ayay ku khaas noqonaysaa wa takhtasu waxay ku khaas noqon bilalifi wallaam alif iyo laam ama al ayay ku khaas noqon oo al bay khaas ku tahay sidaynu ognahay haddaba culimaka saddexaad ee siladii ihi waa asifa a sariixa sifo sariixa ah haddaynu doonayno inaan fahanno ereyga sifo waa kelmad sarfiga lagu dhigto waxaana looga jeedaa shan qodob baa sifada laysku yidhaahdaa markay caadiga tahay laakiin asariixa markaan raacinno waa al alkhaalisa lilwasfiya waa sifadani inay khaas u tahay sifanimada waa inay isminimadu ayna awoodda yeelanin isminimadu inayna awooda yeelanin baa loo baahan yahay halkaa haddaba culimo laba qodob baa la diidayaa labada qodob ee la diidayaa waxa weeyi ismu tafdiilka sifaa la yidhaahdaa ismu tafdiilku waa sifo sifatu sifatulmushabbahana waa sifo labadaaba inaga daaya ashe gasha ismu tafdiilka iyo sifatu sifatulmushabbaha labadaa inaga tuura asha gasha haddaanku idhaahdo maalan ana alafdalu minka hadaan eh, ana alafdalu haddaanku idhaa ama analakbaru sinan haddaanku idhaa analakbaru sinnan haddaanku idhaa anaa de ahaan ugu weyn haddaan idhaa alakbaru ama alafdalu ashaa alakbaru ku jirtaa sifay ku jirtaa oo alakbar akbarkani waa sifo laakiin sifadu hadday ismu tafdiilba tahay sariixa lama yidhaahdo ismu tafdiilkana sarfigaa ka warrama waa kelmad sarfigu ka warramayo oo calaa wasni afcal buu ku yimaadaa tartan baana uu ku tusayaa mid baana tartanka ku badinaya kolkaa alafdal iyo alakbar iyo alajmal iyo alaxsan ashay ku jirtaa waa xarfu tacriife ismi mawsuul ma aha sifa sariixa ma ahe waa sifo aan sariixo ahayn sifatu lmushabaha alxasani lwajhi oo kale alxasani wajhihi oo kale marka la leeyahy alxasan ashaa ku jirtaa sifa mushabaha bay gashay sidaa darteed ismi mawsuul maahe waa xarfu tacriif sifadanina sariixayna ahayn hadaba sifa sariixa imisay diidaysaa laba qodob bay diidaysaa ismu tafdiilka iyo iyo sifatulmushabaho labadaa qodob bay diidaysaa maxaa meesha soo gelaya saddex qodob baa soo gelaya ismigii faacil maxaa ficilka ulaaigaa sidee ismi faacil looga sameeya qatala haddaynu nidhaa ismi faacila laga sameeya maxaynu odhan qatala xarafka koobaadunbaa alif lagu taagaa dilaaga maxaad odhan qaatilun daraba haddaad garaace maxaad odhan daaribun sharibe cabbe maxaad odhan shaaribun akale cune maxaad odhan ismiga mafcuulna mafcuul baa loo sameeyaa mafcuul daraba bal hadda ism mafcuul ka samee madruub waa maxay macnihiisu la garaace ma'kuul waa maxay macnihiisu la cune maqtuul waa maxay macnihiisu la dile mashruub waa maxay macnihiisu la mar'iyun waa maxay macnihiisu mar'iyun waa la arke la arke laakiin wuu isyar bedeley mar'iyun ma arkaysin inuu isyar bedeley waa ismi mafcuul oo sarfigaa kolley ka warbixinaya isbedeladiisa culima waxaa jira eh, amhilatu lmubaalaqa oo qodobka saddexaada iyadana asha gashaa waa teenan oo waa ismi mawsuul amhilatu lmubaalaqa sheekheennu wuu ka aamusay amhilatu lmubaalaqada facaal baa lagu keenaa facaal oo kale shan iyo toban dariiq bay ku timaadaa sarfigaa shan iyo lagu bartaa laakiin naxwahaas shan dariiq baa lagu bartaa naxwuhu shan dariiq buu ka warbixiyaa eeg qaatilkii facaal ugu dhawaaq ka ka shid facaal qaatilkii facaal ugu dhawaaq qataal waa dil badane saamicii facaal ugu dhawaaq sammaacuuna lilkadibi beentay xoogu dhegaystaan aakilkii facaal ugu dhawaaq akaaluuna lisuxti xaaraanta lagama soo gaadho weeye waxa weeye akaaluuna aad bay u cunaan lisuxti xaaraanta waxay ka dhigan tahay haddaba facaalkaas isna waa amhilatulmubaalaqa oo asha gashaa ismi mawsuul bay noqon saddex jeer bay haddaba culima ashu ismi mawsuul tahay saddex jeer saddexda jeer ma xasuusan tihiin kow waa maxay marka koobaad waa marka ismi faacil meesha uu yaal laba ismi mafcuul markay ashu gasho saddex amhilatulmubaalaqa saddexdaa jeerba ashay ku jirtaa waa ismi mawsuul eeg ismigan faacil iyo ismigan mafcuul iyo amilatu mubaalaqana sifa sariixa baa layidhaha sifa sariixa oo waa siladii wa haaliuka saddexaad asifatu waa sifada asariixatu sifanimadeedu ay caddahay waalmuraadu bihaa waxaa looga jeedaa ismulfaacili ismi faacil baa looga jeedaa wasmulmafcuuli iyo ismi mafcuul wa takhtasu waxay ku khaas tahay bilalifi walaam al bay ku khaas noqon al ayay ku khaas noqon wa takhtasu waxay ku khaas tahay bilalifi walaam al bay ku khaas noqon yaa al ku khaas ah sifada sariixadu alladii hamoodin inay silo u tahay ereyga alladii ah sifa sariixa uma noqon karta sifa sariixa silo uma noqonayso ereyga alladii ayaa silo u noqon kara alladii ama jumlo ama daraf ama jaariya majruur laakiin eh, sifo sariixi waa ka mamnuuc haddaba ereyga al ihi ismi mawsuul kuma jirin ma mushtarag u ahaa mise naska alladii sow mushtarag ma ahayn ereyga alladii ajumla silo uma noqoto darafna silo uma noqdo jaar iyo majruur alladiigama doonayo cashaan doonayo casha ereyga ala al jumlo uma noqoto silo eh, jaar iyo majruurna silo uma noqdo darafna silo uma noqdo asha al waxa silo u ah sifa sariixa ah faqad al yaa silo u ah sifo sariixaa haddaba al mar nin bay ku dhici marna laba nin bay ku dhici marna rag fara badan bay ku dhici mar gabadh qura bay ku dhici mar laba dumaray ku dhici mar dumar badan bay ereyga al ihi ku dhici maxaa lagu kala garanayaa ashu ciday ku dhacayso ereyga al ihi ciday ku dhacayso maxaa lagu kala garanayaa waxaa lagu kala garanayaa caa'iidka bal hadda eega ereyga adaarib baan doonayaa isagoo nina inaan tusaaleeyo jaaa daaribu baan jaaa daaribu halkaa waxaa yaala ficil maadi iyo ismi mawsuul iyo silo iyo caa'id warbal culima eega jaaa daaribu haddaan idhaa maxaa meeshaa wada yaalla jaaa daaribu maxaa wada hadda waa laba kelmadood baa kuu muuqda soo maaha ficil maadi waa kee ficilka maadi jaaa daaribu markaan idhaa waa jaaa ismi mawsuul jaaa daaribu yaa ismi mawsuula al ayaa ismi mawsuula silo ya sila ajaa'a daaribu markaan idhaa ereyga daarib haddii asha ka reeb ilan markuu silada noqonayo ashu iyadu waa ismi mawsuul bay ahayde daarib baa sila ah yaa caa'ida jaa'a markaan idhaa waa huwa qarsoon haddaba jaa'a daaribu yaa faacila intaa isweydii jaa'a daaribu faacilkii waa kee ashaa asha jaa'a daaribu yaa faacila albaa faacila maxaan odhanayaa markaan addaaribu icraabayo alismu mawsuul laa tatimu ilaa bisilatin wacaa'idin wa hiya faacilu waalfaacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun musaxlaqatun ilaa maa bacdaha lianna an lamaa ashbahat alxarfa lafdan wa macnan ulziqa icraabuhaa ilaa maa bacdaha alatii kaanat xaquhaa calayha waalcaa'idu damiirun mustakinu fi lwasfi wa huwa aladii dalana cala smiyatiha lianna damaa'ira laa tarjicu ila ila alasmaa daarib silatu mawsuul laa maxala lahu min alcraab al ayaa faacila daaribna waa siladii mawsuulka maxal icraabeedna male wa haaliuka saddexaad asifatu waa sifada asari ay caddahay waalmuraadu bihaa waxaa sifadaa looga jeedaa ismulfaacili ismi faacil iyo wasmulmafcuuli ismi mafcuul wa takhtasu waxayna ku khaas tahay sifadan sariixadi ihi bilalifi walaam sifadu yay gaar u tahay sila u noqotaa al oo al unbaa sifada lagu sileeyaa alladii iyo allatii iyo waa ka mamnuuc walcaa'idu haddaba caa'idkuna intaas siladii baynu ka hadlaynay walcaa'idu caa'idku damiirun waa damiir caa'idku horta kow waa damiir waa shardi inuu caa'idku damiir yahay waa kow walcaa'idu caa'idku damiirun waa damiir damiirka oo mudaabiqun waafaqaya lilmawsuuli la sileeyaha waa mudaabiqun lilmawsuul muxuu waafaqayaa damiirkaasi uu mudaabiq u yahay lilmawsuul ismiga mawsuul ayuu mudaabaqaynayaa fil ifraad xagga ifraadinta iyo mufradnimaduu ku waafaqayaa wa taniyati xagga taniyada iyo labanimada ayuu ku waafaqayaa waljamci xagga jamacnimada ayuu ku waafaqayaa wa tadkiiri xagga labnimada ayuu ku waafaqayaa wa ta'niifi xagga dhadigaynta ayuu ku waafaqayaa kamaa taqadama waa ka inoo hormaray fi lamhilati almadkuurati tusaalayaasha xagga hore ka inoogu hormaray oo kaleba weeyi waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa caa'idkii waa la xadfayaa horta caa'idku saddex icraabood buu leeyahy saddex maxal buu leeyahay mar caa'idku fii maxalli rafcin buu noqdaa marna caa'idku fii maxalli nasbin buu noqdaa marna caa'idku fii maxalli jarrin buu noqdaa saddexdaba kioo la xadfaya ayaa jira caa'id fii maxalli rafcina waa la xadfi karaa caa'id fii maxalli nasbinana waa la xadfi karaa caa'id fii maxalli jarrinana waa la xadfi karaa waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa naxwu qowlika qowlkaaga oo kaleba weeyi lanansicanna waanu ka siibay naxwu qowlihi tacaalaa halkaa naxwu qowlihi tacaalaa inuu yidhaah bay naxwu qowlihi tacaala ilaahay baa yidhi lanansicanna waannu ka siibaynaa min kulli shiicatin guruub kaste ayuhum kii ayaannu ka siibi huwa isagu ashadu darnaa citiyan xagga xadgudubka iyo madaxadayga waxaa la og yahay ilaahay qur'aanka wuxuu inoogu sheegay qiyaamada marka ummadda la soo xashriyo in guruub guruub loo kala loo ummadda la yskugu keenayo guruubka beenaalayaasha guruubka riboolayaasha guruubka khayaanada waa guruub guruub camal camal baa loo xashrinayaa haddaba guruub kaste lanansicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu guruub kaste wuu kala madaxadkaa oo xumaha waa lagu kala darnaa kolba um, dee ummaddu xumaha way ku kala duwan tahay midibo midkuu xumaha kaga dheeraynayey ayaa halkaas sida tinta qooshka looga siibo oo kale ummadda looga soo dhex siibayaayoo naarta lagu tuuraya saasaa loo guraya oo loo ururinaya haddaba ah ismiga mawsuul ee aayaddan ku jira balu fiirsada waa ayuhum ereyga ayu a weeyi ayu ismi mawsuul weeyi alladii bay ka dhigan tahay ayudaasi hadda siladeedii waa ashaddu oo khabara iyo mubtadihii oo huwa ah oo xadfan huwa xadfan isla huwadaa xadfan ayaa caaid ah huwadaasi waa caaid caaidkiioo fii maxalli rafcina oo mubtadaa oo la xadfayo weeyaan haddaba waxaa la yidhaha caaidku markuu fii maxalli rafcin yahay xilligaa uu mubtadaha yahay baa la xadfaa lanansicanna waanu siibi min kulli shiicatin guruub kasta waxaanu ka soo siibi ayuhum kooga ashaddu daran ama adag kaa ayaannu soo siibaynaa sida tinta qooshka looga siibo oo kale ey alladii huwa ashaddu huwada halkaa taalla ma arkaysaa waxaa lagu tilmaamaya inay mubtade la xadfay ay ahayd oo caa'idkii ah waa caa'id fii maxalli rafcin oo la xadfay wa yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna ka aad qarsanaysiin iyo wamaa tuclinuuna ka aad muujinaysiin ka aad qarinaysiin iyo ka aad muujinaysiinba wuu og yahay u fiirsa halkanna yaclamu waa ficil mudaaric faacilkiisuna waa huwa huwa ayaa faacila maadaasi waa fii maxalli nasbin mafcuulun bihi waana ismi mawsuul tusiruuna waa siladii caa'idkiina waa la xadfay tusiruuna waa siladii weeye caa'idkii waa ha yaroo maqan oo fii maxalli nasbin bay ahayd mafcuulun bihi wa yaclamu maa tusiruunahu bay ahayd tusiruunahu hudaasi maaday ku noqonaysaa markaa wamaa tuclinuun maadani waa ismi mawsuul oo macduufa siladiina waa tuclinuun aa'idkii mee haddaba waa mafcuul la xadfay oo wamaa tuclinuunahu hudaasaa meesha laga xadfay ey aladiika aladiidani maada halkeegii bay degtay alladii kiibuu og yahay tusiruunahu aad qarsanayseen ama aad qarsanaysiin waladii kiina wuu og yahay tuclinuunahu aad muujinaysiin haadaa yaree tusiruunahu iyo tuclinuunahu lagu danay waa caa'idkii waana fii maxalli nasbin mafcuulun bihi halkanna miyaynaan haynin caa'id fii maxalli nasbin ah oo la xadfay aayaddii horena caa'id fii maxalli rafcina oo la xadfay bay ahayd wanaxwo wayashrabu wuxuu cabbayaa wayashrabu wuxuu ka cabbayaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aad ka cabbayseen minhu xaggiisa tashrabuuna minhu waxaan doonayaa yashrabu waa ficil mudaaric faacilkiisu waa huwa mimaa mintu waa xaraf jaar nuunkiibaa maada lagu idqaamay maadaasi waa ismi mawsuul alladii bay ka dhigan tahay tashrabuuna waa siladii ficil iyo faacil caa'idkiina waa minhu meesha ka xadfan minhu haddaba minhu haadaasaa caa'idahe caa'idkaasi miyuuna fii maxalli jarin ahayn waa fii maxalli jarin wuu qorayaa kiinu sow ma aha saasaa saxa in la qoro ey minhu in la yidhaa wey minhu ey in lagu daraa fiican ey ma ku jirtaa ey minhu minhuna in la qoraa fiican kaayagan waa laga tegey ma ogtahay tahay minhu inta badan kitaabta tasxiixooga iminka dadka sameeya aad bay runtii u liitaan waayo dad qori garanaya uun ayaa loo dhiibaa oon garanaynin macnaha ay ku fadhiyaan iyo xaraka haddii la bedelo wuxuu isku bedelayo halkaa waxaa inoogu dhammaaday culimo ismigii mawsuul ayaa bartaa inoogu dhammaaday waa macaarifta ayuu ka tirsanaa ismiga mawsuul iyo axkaamtiisuba halkan waxaynu arkaynaa ama se aban maraynaa geli doonnaa almucarafu bilaadaad ismiga marka la macrifeeyo ee asha lagu aadaadka lagu macrifeeyo aadaadkaa culimmada qaar albay u yaqaaniin arrajulu waa macrifo ereyga arrajulu ah arrajulu waa macrifo shayga macrifaynaya waa la laysku qabtay qole waxay yidhaahdeen ashaa macrifaysay arrajulu asha ku jirta qolena waxay yidhaahdeen laamka oo qudhaa macrifeeyey qolena waxayba yidhaahdeen hamse oo qudhaa macrifeeyey arrajulu haddaba ismiga asha lagu macrifeeyo ayaan doonaynaa halkan inaynu ku ogaanno wa ama almucarafu ka la macrifeeyo bilaadaati aadaadka lagu macrifeeyo fa huwa almucarafu waa ka lagu macrifaynayo bilalifi wallaam al ka lagu macrifaynayo weeyi sheekha waxaa wanaagsanaa halkaa inuu al yidhaahdo wa ama almucarafu ka la macrifaynayo biladaati aadaadka ka lagu macrifaynayo fa huwa waa ka lagu macrifeeyo bilalifi wallaam alka lagu macrifeeyo weeyi ashaasi ama cahdiye ha ahaato ashaasi ama jinsiye ha ahaato ashu kaydooni ha ahaato cahdiyo iyo jinsiyo wahiya ashaasi qismaani waa laba qaybood cahdiyatun mid cahdiyeah cahdiyadu waa wax laysla og yahay wax laysla garanayo inay ku jirto iyo wa jinsiyatun mid jinsiye ah jinsiyaduna waa dhammaan shayga faa'iidaynaya waxaanay gashay dhammaantii ayay faa'iidaynaysaa ashi haddaba cahdiyo iyo jinsiyo labadaa ay ashi inoogu qaybsantay walcahdiyatu asha cahdiyadii ihi saddex bay u qaybsami cahdiyada keligeed inay cahdi dikriyo tahay iyo inay cahdi dihniyo tahay iyo inay cahdi xuduudiya tahay saddexdaa ayay cahdiyadu u qaybsantaa asha cahdiyada amarka la doonayo saddexdaa ahdigu hadduu dikri yahay shay baa la soo sheegayaa isagoo nakiro ah mar labaad baa al lagu darayaa isagoo al sita ayaa la soo celinayaa haddaba shaygaasi macna waa isku miduun markuu asha watay iyo markuuna asha wadanin waa isku mid laakiin waa shardi markuu ka hore nakiro yahay ka asha wataana uu dambeeyo ka nakiradii markuu horeeyo ka asha wataana uu dambeeyo waa isku shay qura bay noqonayaan waana cahdi dikriya dikri dikri waa la soo sheegay weeyaan aayadda qur'aankaa u fiirso kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan rasuulkaasi almuu wataa kamaa arsalna ilaa fircawna rasuulan rasuulkaasi almuu wataa maya fa casaa fircawnu rasuula rasuulkaa dambe alma wataa kol hadduu eeg magaca laba jeer haddii la sheego marka hore uu bilaa al yahay marka dambana uu alsito waa isku mid qura uun laba rasuul ma kala aha rasuulka fircoon loo diray iyo rasuulka uu fircoon caasiyey waa isku hal rasuul waa muuse uun muusuun bay isla noqonayaan laakiin culima waxaad ogaatiin hadduu ka hore al uu alsito ka dambana uu bilaa al yahay labay kala noqdaan haddaan idhaahdo jaaa arajulu ninkiibaa yimid nin laysla garanayo haddana waxaan idhi fa akramtu rajulan bilaa al baan ka dhigay nin kalean sharfiyey waa laba ninoo kala duwan ninka yimid iyo ninka aan sharfiyey laba ninoo kala duwan bay noqonayaan waa goorma ayay kala duwanaanayaan hadduu ka hore hee alwato ka dambana una al wada hadduu ka dambe alwato ka horena uu al waa maxay ka horena uu bilaa al yahayna waa maxay waa isku mid labaduba hadday al waa isku mid qudha labaduba hadday al wataan waa isku mid qura labaduba hadday al yihiinna waa kala laba inna maca alcusri inna maca alcusri yusran wa inna maca alcusri yusran aayaddaa qur'aanka ah laba cusri baa ku jiree labaduba alma wataan laba cusri war haadha labada cusri miyaynan labaduba al wadanin labada cusriba albay wataan isla aayaddaa laba yusri baa ku jire labada yusrina alma wataan haddaba labadii cusri maxay isla noqdeen hal culays bay isla noqdeen hal bay mid waaxiday isla noqdeen labadii yusrina maxay isla noqdeen laba laba kala duwan ma eegta intaad caafimaad qabta iyo intaad xanuunsanayso midka badan saacad haddaad xanuunsato laba saacadood baad caafimaad qabtaa ugu yaraan waad arkaysaayo ilaahay yusrigiina labuu inooga dhigay cusrigiina mid buu ka dhigay waxaa laga yaabaa mufasiriinta in badan inayna fahmin aayaddaa qur'aankaa ah beydkan hoosi beyd baa shuraaxda tafsiirku ay hoos dhigaan ida shtadad bika albalwa ida shtadad bika albalwa fafakir fii alam nashrx facusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax ida shtadad bika albalwa hadday balaayo darani kugu dhacdo fafakir fii alam nashrax alam nashrax ka fikri bay yidhaahdeen fa cusrun hal culays oo bayna yusrayni laba fuday dhexdooda yaalla ayaa suuraddaa ku jira hal cusri oo laba yusri dhexdooda yaalla idaa fakartow haddaad ka fakirtana tafraxu abad sii farxiba war iska farxiba haddaad arrinkaa ka fikirto hal cusri oo laba yusri waxaa laga yaabaa inuu ninku yidhah war aayadda labada cusriguna waa laba yusriguna waa laba sidee buu cusrigu hal ku noqday fa cusrun bayna yusrayni waa sidee labada yusri albayna sidanin saasay laba kala duwan u noqdeen labada cusrina labada jeerba albaysitaan saasay hal qura u noqdeen haddaba culima waxa la yidhaha ismigu haddii laba jeer la sheego oo midna al lagu daro midna al laga daayo afar xaaladood buu noqdaa baa la yidhaahdaa ismiga haddii al eg haddii laba jeer la sheego oo midna al lagu daro midna al laga daayo muxuu noqdaa baynu nidhi afar xaaladood buu yeeshaa waayo inay labaduba ismiga laba jeer haddii la sheego afar xaaladood buu noqoni labada jeer inuu al sito labada jeerba in al laga daayey ka dambe inuu alsita ka horena una alsidanin ka hore inuu alsita ka dambena una alsidan laba jeer eeg laba ka mida waaxid bay isla noqonayaan labaduba hadday alsitaan iyo ka dambe hadduu alsito ka hore una alsidanin labadaa jeer waa isku mid haddii labaduba ayna alsidan ama ka hore uu alsito oo ka dambe uu bilaa al yahay labadaa jeerna waa laba shay oo kala duwan waalcahdiyatu cahdiyadu imaa lilcahdi cahdigii inay u sugnaatay addikriyi dikriga ahaayee wax la soo sheegay ahaa naxwu fii zujaajatin zujaajad iyo muraayad fii zujaajatin muraayad dhexdeed azujaajatu zujaajadaasi haddee aayaddan qur'aankaa laba zujaajadood baa ku sheegan zujaajada hore almay sidataa ta albaysi waa isku midun markaa ashani waxay tee sheegaysaa cahdi dikriya azujaajatu war zujaajadii aynu soo marnay ee hadduunan soo sheegnay weeyi waa isku hal zujaajada laba zujaajadood kala moodin ow lilcahdi dihniyi cahdi dihniya inay u sugnaato lilcahdi dihniyi alcahdu dihni marka la sheegayo waa shay qalbiga aad iskala garanaysiin adiga qofka aad la hadlaysaaba lilcahdi dihniyi qalbiga ayaad iskala garanaysiin sida aayadda qur'aanka ah id nebi maxamedow ka sheekee id ka warran id humaa markay labadoid humaa markay labadoodu fil filqaari godkii ay ku dhex sugnaayeen qaarkaasi buurta jabalu thawr la yidhaah ayuu ku yaallaa jabalu thawr ayuu ku yaallaa dad badani waxay ku khaldeen jabalu nuur bay ku khaldeen jabalu nuur labada buuroodba waa maka uun laakiin in badan waxaad arkaysaa dadka iyagoo isku khaldaya labadii buuroodoo jabalu nuur iyo jabalu thawr aan kala garanaynin ama isku midba iskaga dhigaya jabalu nuur waa buurtii iqra' ay ku soo degtay iqra' buurtay ku soo degtay weeyi waana buurtan dhagaxtuurka u dhow ee shaarica ee waa buurtan dhagaxtuurka u dhow ama halkan almaqaabir alcadliya maqaabir almashaayikh qubuurahan culimmada lagu aasay sacuudiga sheekh ibnu cuthaymiin iyo allah u naxariistee qubuuraha ay ku aasan yihiin buurtan u dhow ee dariiqa riyaad uu maro ayaa jabalu nuur la yidhaahdaa xagga mustashfaha kale ee casiiziya ta ku taallana waxaa la yidhaahdaa jaqaaru thawr baa la odhanayaa haddaba iminka qaarkani thawr bay ku taallay oo qaaru thawr baa loo yaqaanaa waa buurta xagga casiiziya weeyaan wawlilcahdi cahdi bay u sugnaanay addihniyi dihniyo maskaxda la yskala garanayo naxwu id markay humaa labadoodu filgaari godkii ay ku sugnaayeen godkaasi waa godkee waa god maskaxda layskala garanayo oo nebiga iyo abiibakar ayaa galay waa qaaru sawr markaa maskaxda layskala garanayo waa dihni markaa ow lilcahdi alxuduuriyi cahdi xuduuriya ayay u sugnaan cahdiga xuduurigii ihi waa wax ku hortaagan waxaad odhanaysaa akramtu rajula ninkanaan kaaraameeyey baad odhan waa ninkan ninku hortaaganba weeyaan akramtu rajula ninkan laftiisa ayaan karaameeyey ama aan maamuusay waa aayada qur'aanka ah alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma ma maalintiibaa maya maalintii maaha alyawma waa maantadan maantadan maantadan alyawma maalintiibaan akmaltu dhammaystiray ha odhan maalinteebaa lagu caadi diiniye ma aha caadiga diinigii waa maalintii ninkii qalinkii waa caadi diin kaasi wax maskaxda la yskala garanayo caadiga xuduuriguna waa wax markaa goobta jooga alyowma maantadan ay aayaddu soo degtay ayaan akmaltu kaamil yeelay ama aan dhammaystiray lakum idinka aan idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii aayaddaasi markay soo degtay rag badani waxay fahmeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeridiisii inay soo dhowaatay waayo nebi maxamed ma geeriyoodeen diinta oo naaqis ah ilaahay dee uguma talagelinba inuu dilo markii la yidhi diintii way dhammaystirantay maxaa la ogyahay idaa tama shayu bada'a naqsuhu kolka waxaynu dareemi karaynaa markay diintii dhammaystirantay waxaa la waayayaa rasuulkii ummadda ilaahay u soo diray sala allahu calayhi wasalam waayo hawshii uu qabanayeyba way dhammaystirantay waxyigii ayaa halkaa diintii ilaahay inoogu kamilay haddaba alyowma maalintii ha odhane alyowma maantadan ayaan akmaltu kaamil yeelay lakum idinka aan idiin kaamil yeelay diinakum diintiinnii alyowma waa cahdi xuduuriyo maalintay aayaddu soo degaysay ee yowmu carafa ahayd ee maalin jumca a ahayd ee goobtuna ay carafa ahayd maalintaa ayuu ilaahay alyowma leeyahay maantadanaan dhammaystiray diintiinnii saddexdaasi waa ashaca hadiyada ah ama dikri ha ahaato ama dihni ha ahaato ama xuduuri ha ahaato asha jinsiyada ana bal haddaan eegno waaljinsiyyatu asha jinsiyadii ihi imaa litacriifi almaahiya xaqiiqada shayga in lagu barayo waxaa lagu tacriifinayaa xaqiiqada shayga sida wajacalnaa min almaa'i wajacalnaa waxaannu ka yeelnay min almaai ashaa min almaai waa xaqiiqada biyanimada waa biyanimo biyanimo biyaha laftooda hamoodin wa jacalnaa min almaa'i biyahaanu ka abuurnay kula shayin xayin war biyaha maanta looma jeedo biyanimaa loo jeeda biyo iyo biyanimo way kala duwan yihiin waa xaqiiqadii baa loo jeedaa maahiyadaa hadda loo jeedaa waxaad eegtaa waxaa laga yaabaa kan inaad kusii fahantiine ma maqasheen hadalka carabtu ay yidhaahdeen alrajulu khayrun min almar'a alrajulu khayrun min almar'a waxay yidhahdeen alrajulu khayrun min almar'a dad badan baa mooday inay tahay ninkaa gabadha ka khayr badan waa khalad sidee buu ninku gabadha uga khayr badnaan karaa waxaa laga yaabaa nin khamriiloah iyo gabadh caabidada oo sujuuddaba aan aan foodda ka qaadin yaa yaa ilaahay u dhow yaa khayr badan dee gabadha caabidada ah ka khayr badan kolkaa alrajulu khayrun min almar'a marka la leeyahay maaha ninkaa gabadha ka khayr badan ashan arrajulu ku jirtaa waxa wey waa xaqiiqada tii sheegaysay waa tan min almaa'i ku jirto oo kale waxaa la kala fadilayaa nin iyo gabadh maahee waa ninnimo iyo gabadhnimo arrajulu rujuulada raganimada ayaa khayrun ka khayr badan min almar'a gabadhnimada dhedignimada raganimada ma garanaysaa sabirka iyo adkaysiga iyo dulqaadka iyo xilmiga iyo gabadhnimada ma garanaysaa jiljileeca iyo oohinta baroorta degdegaa iyo adkaysila'aanta iyo eeg hadda waad dareemi karaysaa marka waxaa la kala fadilaya waa laba shay oo kala duwan wey wa jacalnaa waxaanu yeelnay min almaa'i biyonimada xaggooga waxaanu ka yeelnay kulla shayin shay kaste xayin oo nool shay kaste oo nool ayaa biyihii ama biyanimada laga sameeyey min almaa'idaasi waa xaqiiqadii markaa xaqiiqada shayga ashaasi waa litacriif ilmaahiya wa imaa liistiqraaqi alafraad midna waa jinsiyo oo istiqraaqulafraad fardi kaste ayaa meesha soo hoosgelaya sida aayadda qur'aanka ah wa khuliqa waa la abuuray al insaanu insaankii waa la abuuray daciifan isagoo daciif ah oo taag daran ayaa la abuuray wa khuliqa waa la abuuray al-insaanu insaankii ayaa la abuuray daciifan isagoo daciif ah oo taag daran ayaa la abuuray ficilkii waa khuliqa naa'ibu faacilkii waa alinsaan asha al-insaan ku jirtaa waa istiqraaqu afraadoo qof kasta oo ina bani aadamihi waa daciif qof odhanayaa miyuu jiraa minid shan minid baan ilaahay ka maarmay oo anigu caafimaad cidna ugama baahni ma qof baa odhan kara waa halis weeyi waa khatar weeyi waa maya ina bani aadam oo dhani waa daciif kuu doono ilaahay siduu doonuu u dilaa laakiin waxaa laga yaabaa qof in ilaahay dadka uu ku imtixaanayo in la yaro daajiyo ayaa laga yaabaa oo wax kaste uu ku hadlo laakiin ilaahay ma ilowsanadee ilaahay ma halmaamin markuu qabto dib ugama fakanayo ku yaro masri ahaa oo arday ahaa ayaa goob maalin ardaydu jaamacaday ku baranayeen buu isa soo taagay gaal buu ahaa muslimba ma ahayn ardaydii muslimiinta ahayd buu ku jeesjeesayaa ilaah baan caabudnaa baad tidhaahdeen xaq ah. hadda hay qabto car hadda hay qabta buu ku yidhi car hadda hay qabto halkaasuu sidaa udhex laafiyoonaya udhex maraya waa garoon idilgoo buuxdo weeyaan waryaadeen sow melihidin buu yidhi caafimaad buu noo keenay caynkanuu noo samey car hadda hay qabto aduu sidaa kolba dhinac u dhex maraya markaasay murugo dadka muslimiintii maxaad ku samayni ay miiska madaxa saareen qaar badanoo ka tirsanay war waxaan yaa naga qabta eeg waxa wey dee ilaahay wuu arkayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkayaa laakiin ilaahay sida dameerka uu dilu u dilay markii dambe markuu hoyday ayuu guriga ka yaro raagay kiioo hooyadii ay miiska qadada usii saartay aabihiina uu sugayo qadadiina hareeraha laga fadhiyo ayuu guriga soo galay markaasuu maantao dhan buu muslimiinta ku soo ciyaarayay markaasuu intuu bugaagtii halkaa ku tuuray ayuu yidhi iyar suga abba waan kululahay buu yidhi xamaamka angale xamaamkiibuu galo biyihii buu isku furay biyihii markuu isku furay dee wuu soo bixi waayuun isagoo mayduunba halkii suuligii laga soo dhex qaaday dhakhaatiirtaa loo geeyo waa la baadhay waxaa la yidhi ha biyo yar baa dhegta ka galaa layidhi biyihii uu ku maydhanayey ayaa dhegta ka galay kuwaasuu u dhinto maskaxda ayay galeen biyahan adigu aad ku dabaalanayso eed iska dhex gelayso ayaa lagu leeya dhegtay ka galeen waa ilaahay awoodihiisa ilaahay awoodihiisa maxaynu ka garanaynaa sidaa darteed ma hubo inay sax tahay iyo in kale waxaa la yidhahdaa dameerka haddii dhegta biyo lagaga shubo u dhintaa baa la yidhahdaa soo ilaahay dhaga dhaadheer uma abuurin ya dhagaha dhaadheere laadlaada ilaahay biyuu kaga celiyaa kaga difaaca baa la yidhaha haddayaynaan ku tijaabinin ilan dameer yar haddaynu dhaha lagu tijaabiyo uu ka dhinto waa halise sida dameeraha ayuu ilaahay u dilay markuu muslimiinta noocaa ugu jeesjeesay ayuu ilaahay sida dameeraha u dilo u dilay wa khuliqa waa la abuuray al insaanu insaanka oo dhan waa la abuuray daciifan isagoo daciif ah ayaa la abuuray oo taag daran haddaba al insaan ashaa ku jirtaa waa istiqraaqulafraad qof kaste oo ina bani aadam ah hantiduu dooni ha lahaado aqoontuu doono ha yeesho dalkuu doono ha u dhasho waa daciifkaa ilaahay sheegay ilaahay kama maarmayo ow listiqraaqi khasaa'isu lafraad istiqraaq khasaa'is lafraad khasaa'ista afraadda mid wada qarqinaysa ayay ashaasi u sugnaatay sida anta rajulu adiga uunbaa nin ah cilman aqoon ahaan anta rajulu marka lagu yidhaha ereyga arrajulu waa maxay macnihiisu arrajulu anta arajulu baa nin ah cilman aqoon ahaan ereyga arrajulu baa nina marka lagu leeyay waxaa loo jeedaa istikraaqu sifaadoo ragga ilaahay aqoontii uu ku baahiyey uu kanna in yar ka siiyey kan kalena in yar ka siiyey kan kalena in yar ka siiyey kartidii ilaahay ragga uu kala geliyey uu ku baahiyey uu kanna wax yar uka siiyey kanna wax yaroo kale kanna wax yaroo kale dulqaadkii ilaahay ragga u qaybiyey oo dhanba adiga kugu soo ururay kolkaa anta arajulu wax kastoo ina rag laga helaya adigaa lagaa helaa weeyi anta adigu arrajulu ninoo dhan baa tahay cilman aqoon ashaasi haddaba waa istiqraaqu khasaa'is ilafraad halkaasaynu kaga baxnay asha jinsiyadiina saddex bay u qaybsantay mid tacriifulmaahiye ah iyo mid istiqraaqulafraadah iyo mid istiqraaqu sifaad ah saddexdaasaynu u qaybinay haddaba istiqraaqulafraadka kullu baad degi karta la horteeda wakhuliqa kullu insaanin haddii la yidhaha waa sax bay noqon lahayd oo ayna qur'aan ahayn wakhuliqa kullu insaanin xaqiiqa ahaan bay kullidu u degaysaa kan kalena kullubaa majaaz u degtay hortiisa anta rajulu anta kullu rajuli haddii la yidhaha majaaz ahaan bay sax u noqonaysaa ereygaa al ah waxyaabo una macrifayn karin baa jira al sheeyo ayna macrifayn karaynin baa jirta ashu oo ayna macrifaba ka dhigi karaynin maxaa ka mida ereyada ayna ashu macrifayn karaynin ama in la macrifeeya ayna suurtagalba ahayn waxaa ka mida hadday gasho ooy dhacdaba inay gasho waxyaabaha la yidhaahdo almutawaqil fi libhaam oo kale waxba macrifanimo uma soo kordhinayso waxallo waxay u kordhinayso macrifihii ma jirto ashu hadday tahay tii ismiga mawsuulna dee siladan ay gashay waxba macrifo kaagama dhigayso ereyga al ah laamka dambe ayaa mararka qaar carabta qaar ay miim u akhriyaan al bal laamka miim u akhri muxuu noqonayaa an bay ugu dhawaaqaan waa nimanka reer ximyar la yidhaah wa tubdelu waa la bedelayaa laamu al al laamkeega miiman miim baa loo bedeli fii luqati ximyarin qabiilka reer ximyar luqadooda marka la doonayo wa tubdelu waa la bedeli laamu al allaamkeega miiman miim baa loo bedeli fii luqati ximyarin luqadda ree ximyar oo am baa la odhanayaa iyaga agtooda am ayaa la odhan faslun fasalkan waxaynu isna kaga warbixinaynaa almudaaf ila almacrifa haddii shayga la idaafeeyo oo macrifo loo idaafeeyo isna macrifo uunbuu ahaani ka la idaafeeyee macrifo loo idaafeeyaa macrifuun buu isna ahaan oo macrifuun buu inoo noqon wa ama almudaafu ka mudaafka ah ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey min haadihi alkhamsati shantan ka tirsan fa naxwu khulaamiy oo kaleba weeyi hadda waxaa la yidhaha culima baabka idaafada kolley wuu inoo iman doonaaye labada ismi ee laysku idaafeeyo ama laysku duwo ka horena mudaaf baa la yidhaahdaa ka dambere mudaafun ilayhi baa la yidhaahdaa idaafaduna waa wax meesha ku dhex jira haddaba mudaafun ilayhigu mudaafka hore waxba kama helo icraabunbuu ka helaa mudaafun ilayhigu mudaafka hore icraabunbuu ka helaa laakiin waxaan ognahay mudaafka hore mudaafun ilayhiga wuxuu ka helaa macrifanimo hadduu mudaafun ilayhigu macrifo yahay mudaafkuna macrifuu noqon hadduu mudaafun ilayhigu nakiro yahayna mudaafku ikhtisaas wax la yidhaha mukhtas buu noqon ama khaas buu noqon wa ama almudaafu ka loo idaafeeyo ilaa waaxidin mid loo idaafeeyo min haadihi alkhamsati shantan ka tirsan fa naxwu ghulaamiy waa ghulaamiy oo kale wiilkaygii ya baa loo idaafeeyey wa ghulaamika wiilkaagii oo kale kaaf baa loo idaafeeyey wa hulaamihi hulaamkiisa oo kale ha baa loo idaafeeyey wa ghulaami zaydin zayd ghulaamkiisa oo kale calan baa loo idaafeeyey wa ghulaami haadaa kan ghulaamkiisii oo kale ismu ishaara loo idaafeeyey wa ghulaami ladii kii ghulaamkiisa ismi mawsuul baa loo idaafeeyey qaama abuuhu aabbihii uu kacay wa ghulaami rajuli ninkii aan isla garanaynay ghulaamkiisii mid alwata ayaa loo idaafeeyey haddaba markuu mudaafku macrifo noqonayo waa marka uu mudaafun ilayhigu macrifo yahay waxaad ka warantiin hadduu mudaafun noqdo waaba hulaamu rajulin haddaan idha hulaamu rajulin khulaamkaasi macrifo miyuu noqon ilayn rajulin oo nakiro ah baynu haynaaye oo mudaafnilayhi waa maya soomaalidu waxay idhaahdeen laba qaawan isma qaadaan ama ninkaad kaba ka tolan kabihiisaa la eegaa marka hulaamu rajulin aan idh hulaamkuyuu macrifada ka heli lahaa rajulka dee rajulkii macrifada uu ka heli lahaa baaba ahe rajulkii hadduu nakiro yahay kale macrifo ka dhigi kolka haddii uu laakiin khulaamurajuli noqduu al qaato markaasuu sax noqonaya culima idaafadan haddaba halkan lagaga warramaye macrifada ereyga ka dhigtaa waa alidaafa almacnawiya idaafada la yidhaa hadday idaafadu lafdiyo noqoto alidaafa lafdiya hadday idaafadu noqoto alidaafa lafdiya lama ogola alidaafa lafdiya waxa weeyi wasfiga oo kale marka la idaafeeyo ee loo idaafeeyo sidaynu ognahay shay macmuulkiisiiya wa ama almudaafu ka mudaafka ee la idaafaynayo ilaa waaxidin mid loo idaafaynayo min haadihi alkhamsati shantan ka tirsan fa naxwu ghulaamii oo kale weeye waa wiilkaygii damiirulmutakalim baa loo idaafeeyey wa ghulaamika wiilkaagii oo kaleba weeye damiirulmukhaatab baa loo idaafeeyey wa ghulaamihi wiilkiisiioo kaleba weeyi damiirulqaa'ib baa loo idaafeeyey wa ghulaami zaydin zayd ghulaamkiisiioo kaleba weeyi calan baa loo idaafeeyey wa ghulaami haadaa kan ghulaamkiisiioo kaleba weeyi ismu ishaara loo idaafeeyey wa ghulaami aladii kii ghulaamkiisiioo kaleba weeyi qaama abuuhu aabbihii uu kacay wa ghulaami rajuli ninkii ghulaamkiisii oo kaleba weeyi insha allahu tacaalaa barta ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii maanta wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su'aalihii ayaynu wadi hulaamihii sidaa doontaad odhan kartaa ardaygani su'aal ayuu i weydiiyey wuxuu yidhi baabka idaafada markaynu joognay ee baabka macaarifta markaan soo soconay waxaynu nidhi af kastaa wuxuu la martabo yahay mudaafun ilayhiga ayuu la martaba yahay mudaafkuyuu la martaba yahay baynu nidhi mudaafun ilayhigiisa ilaa ka damiirka loo idaafeeyo mooyaane waxaynu ogayn haddii calam loo idaafeeyo hulaamu muxamed la yidhaah hulaamkaasi martabada calamkuu tegayey haddii ismu ishaare loo idaafeeyo hulaamu haada martabada ismu ishaaraha ilaa ka damiirka loo idaafeeyaa se martabada caalamku isagu iman jiray maxay ku dhacdayoo almudaaf ila damiir looga dhigay fii rutbat alcalam su-aasha ayuu ardaygani weydiiyey waxaa af carabiga la arkay hadalka waxaa la arkay odhanaya jaaa muxammadun saaxibuka af carabiga waxaa ku jira jumladan jaaa muxammadun saaxibuka bal hadalkaa icraabtiisa u fiirsada markii la arkay jaaa muxammadun saaxibuka waxa weeye jaaa muxamedun muxamed baa yimid muxamedkii saaxiibuka saaxiibkaa ahaa iminka saaxiibuka muxuu icraaban yahay waa sifo mawsuufkuna waa ayo waa muxamed baa mawsuufa asalna waxaa la ogyahay sifada iyo mawsuufku waa inuu mawsuufku macrifaysnaado oo sida jaaa muxamedun alcaaqilu oo kale muxamed sow calam ma aha martabada misaad buu deganaa calamku jaa muxamedun alcaaqilu marka le waa martabada imisaad calamku ta labaad alcaaqiluna waa sifadii waa martabada imisaad waa martabada imisaad alcaaqilu saddexaad maaha dee alcaaqilu waa martabada imisaad waa martabadii shanaad weeyi alcaaqilu waa martabadii shanaad soo saa ma aha hadda jaaa muxamedun alcaaqilu siday u kala macrifaysan u kala sarrayn muxamedna alcaaqiluna waa sifa oo waa martabadii shanaad martabada labaad iyo martabada shanaad waad aragtaa inta udhaxaysa waxaa la og yahay sifada iyo mawsuufka inuu mawsuufku macrifaysnaado sifaduna ay xagga macrifanimada ku hoosayso ayaa la ogol yahay waxa laakiin la ogolaaday oo kale inay sinmaanna waa la ogolaaday oo sifad iyo mawsuufku isku derajo inay noqdaan jaaa arajulu alcaaqilu arajulu iyo alcaaqilu labaduba albaysitaan waana sifiyo mawsuuf waa isku martabo inay sinmaan waa la arkay inuu mawsuufku sarreeyo xagga macrifanimadana waa la arkay laakiin inay sifadu sarrayso lama ogola haddaba markii carab laga maqlay jaaa muxamedun saaxibuka maxaa ka dhalan haddaynu idhaa saaxibuka waa sifo waana mudaaf ila damiir haddaynu idha waa fii rutbati damiir haddaynu maxaa ka dhalan qodobkaa maxaa ka dhalanaya sifadii oo ka sarraysa mawsuufkii ayaa ka dhalanaysa sidaa darteed wax af lagu yaqaanay maahee ha la yidhaahdo saaxiibuka sifadani maadaamay mudaaf ila damiir tahay waa fii rudbat اlcalam kolka waa isku rudbad jaa muxamedun saaxibuka su'aalaheennii kale maanta insha allah aynoo joogaan shukran